asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii labaatanaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdu lilaahi raximah llahu tacaala baabu ma jaءa ana bacda hadihi اlأumة yacbud اlأwthan wuxuu baabu yahay maa jaءa wixii yimid ayuu baabu yahay oo ku yimid ana bacda hadihi اlأumة ummadan qaarkeed yacbudu inuu caabudi inuu ilaahay cid aan helin caabudi doono macnaha baabka sheekhu wuxuu ku muujinayaa wixii adilo ah oo kaga hadlayaa wixii adila ee ku soo arooray inay ummaddan qaar ka mid ah ay ridoobi doonaan oo islaamka ka laaban doonaan oy caabudi doonaan sanamyadii iyo wax alla wixii ilaahay keyrkii la caabudo maxaa yeelay wasanka aan soo sheegnay waxaan ii wax walboo ilaahay kasoo horo la cabdo wasan baa la layaa taasuu marka adiladeeda ku keeni doonaa waxuu ku radinayaa niman sheegay inaysan ummadda bacda bicati rasuuli sal ly wasalam nabiga soo saaridiisa kadib iyo markay rumaysay kadib wax damboo ka ridoobi ama gaalnimo ku laaban inaysan jirin shirkina uusan ka dhace karin oo ay ummaddu macsuumo tahay hadalka noocaasoo kale a ah dadkaasi buu ku radinaya macnaha macnaha dadkan qubuuraha dadka ku xidheeye in ilaahay keyrkii loo yeedho la baryo dadka ku xidheeya markii la yidhaahdo adiladii kusoo orortay shirkiga marka loo soo daliiliyey ayaa waxay odhanayaan ummadda nabiga sal lla alay waslam shirkiba kama dhaco shirkiba iyo macnaa waxa wey ridaba kama dhacdo taasuu marka waxa weyaan doonaya inuu kaga jawaabo in umada qaarkood gaaloobi nabigaaba sheegay salawatulhi wasalaamu caleyh baabu maa jaaa wixii ku yimid ayuu baabu yahay ee daliil ah ana bacda haadihi lumma ummadan qaarkeed yacbudu inuu caabudi alwtaana sanamyada inuu caabudi doono ama qubuurta ama awliyada ama malaaigta ama cid un macna wax kasta ilahi kasoo haray subxana wa tacaala ayb bacdiga wuxuu uga cabiray ummadda kulligeed wada laaban mayso awsaanna caabudi mayso maxaa yeele waxaa ka mid a afaaifa almansuura koox ilaahay u gargaaray subxaana watacaala oo la garab taaganya oo xaqa ku sugan ayaa mar walba jiri doonta macna wa qowlihi tacaala ilaahay odhahdiisuu baabu yahay uu yihi alam tara ila aladiina uutuu yuminuuna biljibti waaltaabuut wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila alam tara sooma aragtid baa l sooma ogid ama ma aragtid ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb min alkitaabi kitaabka xaggiisa laga siiyey yuminuuna xaalo ay yihiin kuwa rumaynaya biljibti sixirka iyo kaahinka iyo sanamkay rumaynayaan waaquut wax walba xadkiisii la dhaafiyeyna iyagoo rumaynaya sooma aragtid wayaquuluuna iyagoo leh sooma aragtid liladiina kuw iyagoo ku leh kafaruu gaaloobay haaulaai kuwan gaaloobay ayaa ahdaa ka hanuun badan min aladiina kuwiibay ka hanuun badan yihiin oo ka toosan yihiin aamanuu rumeeyey sabiilan xagga jid jid ahaan qoladana toosan ayagoo saalix soomaad aragni hay-adda waxay kusoo dejay baa leeyahy ninkii laohan jira xiyey ibni asab iyo kacab ibni ashraf odayaal reer yahuudeed ah yaa magaalada maka tegey markay maka tageen oo reer quraysheed odayaashoodiis arkeen xilligaana waa xilligii nabiga salawatuli wasalaamu aleyh dacwadiisa ay bilowga ahaydo waxaa taagan yani buuq aadu fara badan baa taagan markaasaa qoladii baa weydiisay reer maka maadaama yahuudda ay u haysteen culimo iyo niman ahlulkitaab ah su-aal bay usoo jeedeen waxay yidhaahdeen niman yahu idinkaa ahlulkitaab ahaa oo idinkaa culimo ahaa oo idinkaa kitaabkii tawreed ahaa yani yaqaanay anagu dadkaas waxaanu iska nahay maaragtay aan kitaabuna haysanin marka annagiyo ninkan bal noo kala garqaado kaa naga gardaran kaa khaldan ma annagaa khaldan mise isagaa khaldan markaasay dhaheen maxaad samaysaan muxuusu sameeyaan waxay yidhahdeen annagu qaraabadan xiriirinaa yani dadkan marti qaadnaa waxaanu macnaha wax weyaan waanu u baraxnaa oo caanaan biyo ugu baraxnaa dadka macnaha wax weyaan la xeday baanu diidaynaa ujeeda xujaydaan waraabinaa intaasoo dhan baanu qabanaa maxamed soomaa waa qaraabo goydkii tolkiibuu la dagaalamay awowyadiibuu la dagaalamay waa dayro waa kan wax kasii akriya markaasi waxay yidhi saas tahay adidinkaa ka fadli badan idinkaa ka fadli badan idinkaa ka fiicanoo ka toosan waa yahuud aayaduna marka ilahi subxana watacala ku dhaleecaynaya qoladii kitaabka qaar ka mida la siiyey oo yahuud ah soo ma aragtid ayagoo rumaynaya jibtiga iyo baaquudka jibsigu waxaa laleeyahay waxaa lagu fasiraya dhowr macnaba waa lagu fasira laakiin waxaad tidhaahdaa waa sixirka iyo sanamka iyo kaahinka kaahinka waa waxyaalaha soo socda ka waramo wey intaba way soo gelayaan jibsiga baaquudkana waa inagii soo marnay wax walba waxaa la yidhaahdaa xaddiisii la tilaabiyo oo ama macbuud ah matbuuc ah ama mutaac ah macbuud ah sida sanamka oo kale matbuuca ah sida culimada aan sharciga ku soconin oo kale oo baatilka lagu raacsanya mutaac ah sida madaxda oo kale yani saasaa la yidhahdaa macnaha baaquudka wax walba xaddiisa la tilaabiya la yidhahda sooma aragtid baa markale iyagoo waxaa rumaynaya sixirkiibay rumayn shaydaankiibay rumayn baaquudkiibay rumaynayaan haddana kuwii gaalada ahay inay gaalo yihiin ay ogaayeen oo reer qureysheed ah ayaa waxay leeyihiin kuwanaa waxay ka toosan yihiin oo ka hagaagsan yihiin xagga jidka nebi maxamed salawatulli wasalaamu calayhi iyo atbaacdii ayagoo haddana og inuu nebi ilaahay kitaabkii lagu soo dejiyey inuu kitaab ilaahay xagga ilahay ka yimi ayaa waxay ka fadilayaan mushrikiintii carbeed iyo quraysh iyo mabdaoodii baailkaabay ka fadileen m sooma aragtid nabiga salawatulai waslamu aleyh alam tara sooma aragtid ma ogi ila aladiina kuwa uutuu la siiyey nasiiban gabal iyo qays min alkitaabi kitaabka kamid a ah, ama min alkitaabi laga siiyey kitaabka laga siiye waa kitaabkii tawreed ah qaar lama siinin oo qaar waxaa loogu diiday dambiye ay galeen yuminuuna xaal ay rumaynayaan sooma aragtid biljibti sixirka iyo sanamka iyo yani kaahinka ayagoo rumaynaya wataaquuti iyo wax walba xaggiisa la tilaabiyey waama wadaad la raacsan yahayo baatil lagu raacsan yahay ama nin madaxoo la raacsan yahayo baatil lagu raacsan yahay ama ma ahee sanam iyo qabri iyo meyd la aadaa wayaquuluuna iyagoo odhanaya soomaaragtid liladiina kuwii bay ku odhanayaan kafaruu gaaloobay haaulaai kuwan kuwan gaaloobay tilmaamayaan haaulaai kuwan ayaa ahdaa ka toosan min aladiina kuwiibay ka toosnaan badan yihiin aamanuu rumeeye sabiilan xagga jid jid ahaan yani idinkaa ka jiimjaca idinkaa ka mabda yani idinkaa ka quman saasay ku odhanayaan macana waxaanu shaahid kusiya marka waxaynu ka soo hadlaynay baabku wuxuu ahaa ummadda qaarkeed inay caabudi doonto wasan qaar ummaddan ka mid aayadduna waxay tilmaamaysaa yahuud inay jibti iyo daaquud rumeeyeen gaaladana ay ka hormariyeen oy ka fadileen nebi maxamed salawatuli wasalaamu caleyh maxalushaahidka xagee ku jiraa marka xagee laga deliishanaya deliishiga ayadan la deliishado macnaha loo deliishado sheekhu uu doonayo ma muuqanayo ilaa xadiidka lagu daro xadiidka soo socda xadiidka imaan doona ilaa lagu daro marka xadiidkii ayadda la israaciya ayuu soo baxaya marka wejiga uu ka deliishanaya oo xadiis baa inoo imaan doona nabigu le salawatulli wasalaamu caleyh wax walba oo yahuud iyo nasaara samaysay waad samayn doontaa xadiiska markaad marka soo qaado aayadana akrido yahuud iyo nasaara sixirka way rumeeyeen asnaamtana waa caabudeen yani waxawy kaahinta iyo gaabgaablowgana waa caabudeen wax walba ilaha xaggiisa la tilaabiyena waa caabudeen dadka ahlulbaatilka ana way xigsadeen oo dadkii alxiq ku xigsadeen intaaba waa samayn doontaa intaaba oo gaalnimo oo yahuudi ku kacday idinkuna waad ku kici doontaan sida xadiiska nabigu tilmaami doono salawatullah waslamu caleyh marka ummadda qaar ka mida inay yahuudoo kale noqon doonto oo dhaqankii yahuudeed samayn doonto xadiidkaa muujinaya dhaqankii yahuudeedna maxaa ka mid a aliimaanu biljibsi waaaquut saasaa ka mid a marka ummadda waxaa laga heli doonaa dad jibsiga iyo daaquudka rumeeya saas halkaasu ka daliishanay wa qowli laahi tacaala buu baabu yahay ilahay odhahda uu yidhi qul waxaad tidhahdaa nebigow hal unabiukum ma idin sheegaa bisharin wax ka shar badan min daalika kaa aada aadsiise masuubatan xagga abaalmarinta cinda allahi ilahay agtiisa kaa aad nabiga salawatulli waslamu aleyh saxaabadiisa ku eedeynaysaan mid ka shar badan xagga abaal ahaan ilahay agtiisa ma idin sheegaa huwa kaas kaa ka shar badani waxa weeye man lacanahu allaahu waa ciduu alla lacnaday oo waqadiba calayhi oo cadhooday oo wajacala uu yeelay minhum xaggooda alqiradata dayeero iyo walkhanaasiira doofaaro oo wacabada caabuday adaabuuta wax walbo ilaah wax walbo xaggiisii la bilaabiyo caabuday waxay ahayd baan leeyahay waxay yidhaahdeen nimanka reyhude nabiga salawatuli wasalaamu caleyhi saxaabadiisa waxay ku yihahdeen lam nara ahla diinin aqala xadan fi dunya waalaakhirati minkum walaa diinan shara min diinikum weligana dad idinka nasiib daran aakhariya adduuntoona dad idinka nasiib xun weligana maana arag weliganana dad idinka diin xun oo diintiinu diin dad idinka diin xunoo idinka shar badan weligana maanaa maqal mana aanaan arag mana aanaan urinin bay markaasaa aayadani soo diri waxaa lagu yidhi ma idiin sheegaa waxaa tiraa nebiow ma idiin sheegaa wax ka shar badan ka shar badan saad sheegeysaan laba shar ma jiro oo labada shay ee laysgarab dhigay waxa waa nabi maxamed salawatulli wasalaamu caleyh iyo diintu layid iyo saxaabadiisi waa dhinac dhinacna waa yahuud marka labadooda midna waa shar midna shar kuma jiro bisharintaasi marka afcalu tafdiil oo calaa baabihi ama ah laba shar meesha kuma wada jiraan ee waxa weeyaan yani qolada sharku ku jiro maydin sheegnaa qul hal unabiukum ma idin waramaadhe bisharin min dalika kaa wax ka ka shar badan oo idinka ah yani waxaweyaan kuwaad sheegeysaan oo nabiga saxaabadiisa ah kuwa ka shar badan laydin sheegnaa masuubatan xagga abaalmarinta cind allahi ilahi agtiisa yani abaalka ilaahay agtiisa ay ku leeyihiin kuwa ku shar badan ma idin sheegnaa haawe laydin sheegi marka laydin sheegi huwa kaasi shar ka badanay abaalgudka ilaahay agtiisa u yaalayay ku shar badan man lacanahu llahu waa ciduu ilaahay lacnaday oo uga cadooday oo uu daanyeere iyo doofaara ka dhigay oo ilaahay keybkii cabday waa kuwaas intaasoo tilmaamudyaa iskale yahuud baa ilaahay wuu lacnaday calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam ayuu ilahay ku lacnaday subxana watacaala waana u cadhooday ilaahay subxaana watacaala talabaad waa la masakhay waa la bedelayo suura bedel buu ilahay ku sameeyey subxana watacaala doofaariya daanyaraa loo bedelay awowiyadoodii hore wey kuwa waqtiga nabiga la joogay salawatuli waslamu aleh xilligiisa joogay hadalka loo jeedinay awliyada ka farcamay qolada doofaarada iyo daanyarada laga dhigay waxay leeyihiin waa qoladii asxaabu sabti nimankii sabtida hadabanina layii malay ee khilaafay kuwaa wey fi suurati acraaf ku sheegay subxana watacaala qoladaas wey marka yahuud doofaaro iyo daanyaro qaar loo bedelay baa war awliyadiinbaa doofaaro iyo daanyaro loo bedelay oo nooca ahaaye ilaahayna cadhadiisa idinku dhacday iyo lacnadiisii ilaahay keyrkiina waabada caabudeenoo daaquud iyo culimadiina xumayd iyo waxyaalo badanoo xaggiisa aad tilaabteen baa jirtooda caabudeen oo xuquuqdii ilahayna aad siiseen bal yaa idinka shar badan ilahay agii subxana watacala kuwakaasi man lacanahu llahu waa ciduu ilahay lacnaday oo waqadiba caleyhi uu cadhooday oo wajacala uu yeelay minhum xaggooda alqiradata minhum taasi manta ubay noqona maxaa yeele manta ayaa waxaa la yidhahda hadii lafdigeeda la fiiriyana waa mufrad haddii macnaheeda la fiiriyana waa jamc jamc baa loo adeegsan karaa marka man lacanahu llahu mar damiir mufradaa loo celiyay oo lacanahu damiir ku jira marna wajacala minhum islamantay unoqonaysa wajacala minhum wuxuu ka yeelay alkiradata daanyeero iyo walkhanaasiira oo wacabada caabuday aaaquuta daaquutkana caabuday marka daanyaradan iyo doofaaradan hadda joogaan ma aha kuwii reer bani israiil ka soo jeeday maaha waa kuwo ka horeey oo ilaahay makhluuqu saa u abuuray waxayna nabigeena xadiis baa ka sugan salawatulli waslamu caleyh muslim uu warinay nabiga waxaa la weydiiyey daanyaradan iyo doofaaradan ma dadkii la masakhay ee la bedelay bay ka joogaan nabiga markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam ina allaha lam yuhlik qowman aw qaala lam yamsak qowman fajacala lahum naslan walaa caqiba ilaahi subxaana watacaala ummad ma bedelo oo suuradeedii kama bedelo oo qaab kale uma bedelo oo uu markaa taran u yeelo maba dhacdaba waa la halaagi markaba marka la bedelaba waa la baabi'in macna taran iyo macnaha cid ka dambayn iyo cid kasii farcadu ma yeelato macna markaasaa nabigu wuxu uri sal ly slam waina alkiradata waalkhanaasiira kaanat qabla dalik doofaaradan iyo daanyeeradani ree bani israaiil waa ka horeeyeen bedelkii lagu sameeyey maksigii lagu sameeyey manaaayaddan xaggee laga daliishanaya ayaduna ilaa xadiidka soo socda loo geeyo oo loo dumo la fahmi maayo meesha kusabilsanay yahuud waxay caabudeen daabuud bay caabudeen waxyaalo badan oo ilaahay kasoo soo oo makhluuqaadkiisa ka mid oo ah xaddiisa ay tilaabiyeen oo caabudeen baa jirta waay ummadan qaar ka midana yahuud dhaqankeeda inay qaadan doontana nabigaa inoo sheegay salawatullah wasalaamu caleyh wabitaali ummadeennan ummadeennan qaar baa macnaha daabuud caabudi doona waa dhacday imintaa dawaafid caabuda wa qowlihi tacaala uu u yahay qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen bu alla yidhi halabuu adkaaday calaa amrihim nimankii asxaabulkahfiga arinkooda nimankii u adkaaday ayaa waxay yidhaahdeen lanaftakidanna wallaahi inaanu ka dhigani oonu samaysani calayhim dushooda masjidan meelaan ka cibaadaysa inaanu ka dhiganayna macna ayadu waxay ka hadlaysa qisadii nimankii asxaabulkahfi suuratulkahfi ilahi uu kaga hadlay subxana watacaala nimankii dhallinyarada ahaye intay hijroodeen godka galay godka muddo ku jiray ilahay halkan ku noolaysa subxaana watacaala saddex boqol iyo sagaal sano halkaa ku jiray nimankii markii laga war helay qisadu qur-aanka faahfaahiyey ayaa dadkii marka godkii markii la tegey yaa laysku khilaafay marka maxaan samaynaa waxaa marka u adkaaday oo arinkooda u xoog batay oola tidhi qabrigooda iyo xabaalahooda dushooda waxaan ka dhiganaynaa meelaan ku cibaadays waa arintii nabigu ku lacnaday salawatuli waslamu lacna allahu alyahuuda waalnasaara ittakaduu qubuura ambiyaaihim masaajida yani meelihii qubuurtii iyo xabaalihii dadka saalixiintii nebiyada ayay meelihii ku cibaadaystaan marka kuwa u adkaaday waxa weye waa madaxdii waagaa joogtay madaxdii dowladda ayaa arinkii u adkaaday markii lagu murmay qaabkii godka loogu talin lahaa ayagaa marka go-aankii kama dambaystaa qaatay oo dadka intiisii kale uga xoog batay markaas iyaguna waxay guddoomiyeen in la dhiso meel laga cibaadaystana laga dhiga maana maxlushaahidku wuxuu yahay marka ummadaasi ama yahuud ha noqoto ama nasaaro ha noqotee inay ummadihii hore yahuud iyo nasaaro ay qubuurtii xabaalaha dushooda masaajid ka dhigteen ayay aayadda sheegay taa inaan ku raaci doono ummadeena qaar kamida ah, kaga dayan doontana xadiiska nabiga soo socdaa sheegi salawatulai waslamu caleyh marka sidaas inay ummada qaarkood xabaalaha geli doonto oy xabaalaha aadi doonaan oy halkaa wax ka raadsan doonaan oy codsiyo u geysan doonaan oo dadka qubuurta ku jira caabudi doonaan ayay aayaddu tilmaamaysaa marka xadiiska loo geeyo xadiiska inoo soo socdo macna qaala waxay yidhahdeen alladiina kuwii halabuu adkaaday calaa amrihim nimankii dhallinyarada ahaa arinkoodan qoladii u adkaatay oo madaxdii markaas jitay ah ayaa waxay yidhaahdeen lanattakidana wallaahi inaanu samaysanin calayhim dushooda masjidan meelaan ku cibaadaysaanaanu ka samaysanan can abi saciidin radi allahu canhu abi waxaa laga warinaya ana rasuula lahi sal lay slam rasuulku qaala inuu yihi latattabicunna walle inaad raaci doontaan sanana man dadkidadkooda dadkaasoo kaana ahaa qablakum hortiin ummadihii idinka horeeyey jidkooda walle waad mari doontaan oo waad qaadi doontaan xadwa alqudati bilquda ay muxaadiina xaalo aada la siman tihiin xadwa alqudati baarintu siday ula siman tahay oo kale bilqudati baarinta kale sida labada baarimoodee leebku ay isugu shargo-an yihiin isugu jaan-go-an yihiin oo kale saasoo kalead ugula sinaan doontaa bu nabig sal xataa low dakaluu xataa haddii ay galaan juxra dabbin maanta lugaleysi yani godkeed ladakaltumuuhu waad ka dabagelaysaan idinkuna waa idin geleysa qaaluu waxaadhan ya rasuula allah rasuulka ilaahay alyahuuda waalnasaara atacni alyahuuda waalnasaara ma yahuud iyo nasaaraad ka wadaa qaala nabigu wuxu sal ly slam faman yaa kale faman hum ayru ulaaika yaa kale oon kuwa ahayn fa kuwa un ma ah xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa in oo weliba nebigu ku dhaartay salawatullahi wasalaamu caleyh waa waxyaalaha haybiga ah ee nabigeenu sii sheegay intayna dhicin nebinimadiisana waxyaalaha kutusay ka mid tahay yani waxaad raaci doontaan mari doontaan buu nabig sal lay slam ummadihiisi ka horreeyey jidadkay mareen jidadka waxaa laga wadaa dhaqamadii iyo mabaadii iyo inxiraafaadkii iyo khaladaadkii iyo gafaskii iyo dunuubtii ay galeen yaa jidadka laga wadaa intay mareenba waad mari doontaan weliba ka sokayn maysaane waad kula sinmi doontaan buu nabig salawatuli waslamu caleyh waad kula sinmi doontaan sida baarinta leebku ay labada baarimood u siman yihiinoo isugu sargo-an isugu jaan go-an oo u kala dheereen saasoo kalaad ugula kulmi doontaau nabig salawatulli waslamu caleyh xadwa alquzati bilquza quzada waxaa la yidhahdaa waa leebka baarintiisa leebka marka la baarimeeyo baarimo fara badan baa lagu xidhaa baarimaha lagu xidhaayo waa inay siman yihiin haddii leebka baarimihiisu kala dheer yihiin si fiican uga ganmayo yani baarimo cilay wax layidhahdo samaynayaayo yani meeshii la doonay ma aadayo mana waxa wey meesha biral ma gaadhay meelsaku ku dhacaya macna marka siday u siman yihiin oo kaleeto ayaad ula simi doontaan jidadkaas xunxunay qaadeen qaaditaankooda waad kula silmi doontaa nabig salawatulli waslamu caleyh xataa hadday meel ciriiri a oo dadba gelin oo godkaa maansalugalaydo kale ah waad ka dabagelaysaa bu nabig sal l dabbada waxaa la yidhahdaa qaal maansalugalayda u eg waay taqriiban waa isku hada qabiil waay waa isku nooc laakiin midda jasiirada joogta ee masala waxawy hadda khaliijkao kale qaas sacuudiga midaan ku aragna way ka yartahay aada bay u yartahay badbada meelaha joogta waxay taqriiban la eg tahay mulaca waaweyn mulaca waaweyn hulka la dhao iyo la eg ta way ka weyntaa marka tena way ka weyntaa laakiin say qaabkay u samaysan yihiin aada bay isugu egyihin sidaas marka baashaasi dhulka gashaa oo god bay samaysataa godkeedu waa god xiriiri ah waa godka mulac oo kale waay godkaasoo kale xataa hadday galaan waad ka dabagelisaa waa meel xun waa qarmuu yahay waa ciriiri waa madow waa mugdi intaasoo isku darsaday intaasoo xumaan intaasoo xumaana waxa kulansaday hadday sameeyaan oy galaan waaduu ka dabagelisaa munabi sal l yani xumaanta ugu xun hadday la yimaadaan ummadan qaar ku raaca la waayi maayo qaar kaga dayda la waayi maayo saasuu nabigeenu tilmaamaya salawatulai wasalamu aleyh riwaayad kale waxay leedahay oo la taxsiilinay muxadidiintu ay taxsiilinayaan qaar ka mida xataa haddii laga helo ahlulkitaabkii yahuud iyo nasaaro qaar hooyadood jidka ugu tegay ummadana waa laga heli bu nabigule salawatulai waslamu caleyh gacad oo xataa aan yani qarsasho lahayn nin hooyadii ugu tegay haddii yahuud iyo nasaaro ay ku jiraan xataa waa laga heli ummadda saas wey man marka hadday qubuur galeen ummadda wax qaar gale waa laga heli hadday baaquuda caabudeen waa laga heli haday macnaha tumaan la yimaadeen waa laga heli hadday ribada cuneen qaar cuna waa laga heli ummadan macnaha hadday ilaahay xumaan ku tilmaameen qaar ilaahay aflagaado ku sameeya waa laga heli ummadda oo aflagaadada ka dhow maxay aflagaadada ka daran inaad tidhahda ilaahay subxaana watacaala meel lama joogo oo sifaadkii waxyaalaha macduumkao kale aad ku sifayso oo tidhahdo laysa fii khaariji alcaalim caalam walaa fii daakili walaa fii kada walaa taxta walaa fooq walaa kada oo ta dhigta waxaan jirin oo kale tilmaamaha waxaa iskale sheega maxjuumkabaa iskale waxaan jirin baan korna jirin hoosna jirin halkana joogin dirigna jirin bidixna jirin waa waxaan jirin kaas saa daraadeed bu shekhu islaam ibnu taymiya wuxuu yihi yani markuu ka hadlay almumasilatu yacbuduuna sanaman waalmucasilatu yacbuduuna wasanan waxaan u yacbuduuna cadaman nimanka ilaahay sifaadkiisa u diiday ilaa aan jirin bay caabudayaan maxaa yeele wixii jiray waa inuu sifo yeesho waxaan jirin baan sifo lahayn kuwa ilaahay subxaana watacaala makhluuqiisa u ekeysiiyeyna waxay caabudayaan buu sanam bay caabudaya ilaah makhluuq laga dhigay iyo caabudayaan marka aflagaado ka weyn ma ilaahay sifaadkiisao loo jiido yahuudi ilaahiya ku aflagaadootay ummadana qaar ku aflagaadooda waa laga heli bal ilaaha qaar caayayaaba la heli sheeganay soomaali baa laga helay qaar ilaahay cay ula bareeray subxaana watacaala oo nebiyadiisa cay ula bareeray oo macnaha waxa weyaan maarata diintiisa iyo malaaigta cay ula bareeray oo waxaa ku sameeda ku hay ciyaada bilah saas intaas hadday sameeyeenba ummadan qaar sameeye waa laga heli hadday xuduudda ka yahuud waxaa lagu yaqaanaa xuduudda dadka tabarta daran baa laga ofin jiray inta waaweyne madaxda waa laga cafin jiray ummadana waa laga heli saas wey ilaahay hadday yahuudi badashay ummadan qaar bedelena waa laga heli oo hadalka ilahi subxana watacaala leexiyey kitaabki ilaah haday meel iska dhigeenoo sixir iyo dhaqamo kale yahuudi qaadatay ummadana waa laga heli oo maanta kulli ma wada taala ummadda wax dhaqankaasi ma wada dhexyaala marka wax kastay ku kaceen oo xumaana waa ku kici doontaan qaaluu yaa rasuulallah alyahuud wanasaara waxay ka wadaan saxaabadu marka way yani qolada laga wado qolada laga horeysay ee raaci doono yayihiin ma yahuud iyo nasaaraad ka wadaa nebigow yaa kale buu nabigu salawatullah wasalaamu caleyh so iyaga unmaa iyaga unbaan ujeedaa latattabicunna buu nabigu sal ly wasalam waad raaci doontaan sanana man dadki dadkood ayaad qaadi doontaan kaana ahaa qablakum hortiin xadwa alqudati ay muxaadiina xaala aada la siiban tihiin oo aad sidadkaa kula siman tihiin xadwa alqudati baarintu siday ula siman tahay oo kale bilqudati baarinta kale labada baarimoodee leebka ku wada yaalla siay u siman yihiin ugu jaan go-an yihiin oo kale xataa low dakaluu hadday galaan jibra dabbin maashalugule godkeeda hadday galaan xataa ama mulacda ladakaltumuuhu waad gelaysaan waad ku raacaysaan qaalu waxaa ya rasuula allah rasuulka ilaahay alyahuuda wanasaara waa la nasbin karaa oo atacni alyahuuda wanasaara ma yahuud iyo nasaara ka wada ama alyahuudu wanasaarana waa la dhihi karaayo ahum lyahuud raaci doona ma yahuud iyo nasaara ka wada nabigo yaa kale buu nabigu salawatulli wasalaamu caleyh dadso iyaga un ma iyaga umaan ujeedaa wey latatabicunnabu buu nabigu uri sal lay slam waad raaci doontaan sanana man dadki dadkood ayaad qaadi doontaan kaana ahaa qablakum hortiin xadwa alquddati ay muxaadiina xaalo aada la siman tihiin oo aada sidadkaa kula siman tihiin xadwa alquddati baarintu siday ula siman tahay oo kale bilquddati baarinta kale labada baarrimooday leebka ku wada yaalla siay u siman yihiin isugu taan go-an yihiin oo kale xataa law dakaluu hadday galaan juxra dabbin maansalugulay godkeeda hadday galaan xataa ama mulacde ladakaltumuuhu waad gelaysaan waad ku raacaysaan qaalu waxaa ya rasuul allah rasuulka ilaahay alyahuuda wanasaara waa la nasbin karaa oo atacni yahuuda wanasaara ma yahuud nasaara ka wada ama alyahuudu wanasaarana waa la dhihi karaayo ahum lyahuudu wanasaara ma yahuud nasaara qaala nabigu wuxu uri sal ly slam faman faman hum ayru ulaaika yay yihiin cidda kale oo kuwa unma ahmaan akrajaahu xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariy maanta yani waaqaca muslimiinta iyo ruuxii isgarab diinta ilaah oo isu miisaama labada kafadood kala saaraay waxaad arkaysaa dhaqamada reer galbeedkay in badan uga dhow yihiin iyo ummadaha gaalada ah dhaqanka kitaabka aada bay uga dhow yihiin saas way macna maxaa yeelay nolosha inteedii badan ba dhaqamo meel kale laga keenay baa lagu maamulaya wax yar baa kitaabka ilahi subxaana watacala lagu maamulaya ama sunada nabiga salawatullah wasalaamu caleyh walimuslim muslim waxaa u sugnaaday marka can sawbaana haddii marka nabigu sidaa leeyahay ummadan cidina ka gaaloobi mayso waa war aan la dhegeysan karin wey walimuslimin muslim waxaa usugnaaday can sawbaana uu ka warinaya radi allahu canhu ana rasuula lahi sal lay sl rasuulku qaala inuu yihi ina allaha alle zawa wuu uruuriyey oo wuu duubay lii aniga alarda dhulku iisoo ururiyey dhulku iisoo kulmiyeyo iisoo duubay fara-aytu markaasaa waxaan arkay buu nabigu ui mashaariqahaa dhulka qaybihiisa bari wa maqaaribaha iyo qaybihiisa galbeed wa ina ummatii ummadayduna sayabluqu wuu gaari doonaa mulkuha boqortooyadeedu wuxuu gaari doonaa maa zuwiya lii wixii la iisoo kulmiyo la iisoo duubay oo minhaa dhulka ka mid in alla intii laytusay ee la iisoo duubay ayaa muusiga ummadaydu gaari doona wauciitu waxaa laysiibu nabigu uri sal lay slam alkanzayn labadii kays baa laysiiyey alaxmara baa laysiiyey kii casa walabyada iyo kii casa labada kays waa kaydadka kisra boqortooyadii reefaris boqortooyadii buruk kaydkeedii midna waa kaydkii dawladii weyneed iyo imbaratoriyadii rom kaydkeedii wey labadaa kaydna waa leysiy buu nabigu le salawatulli waslamu caleyh wa innii anigu buu nabigu leeya sa-altu waxaan weydiistay rabbii rabbigay liummatii ummadayda waxaan u weydiiyey allaa yuhlikaha inuusan ku halaagin oo ku baabi'inin bisanatin abaar caamatin ama bicaamatin oo wada gaadha abaar wada gaadho oo aan waxba ka tegin inuusan ku baabi'inin oo ku halaagin oo ku rogin ayaan ilahay weydiiyey wa anlaa yusallia inuusan ku sallidinna ilaahay baan weydiin calayhim dushooda caduwan cadow inuusan ku sallidin cadowgaas wa min siwaa anfusihim lafahooda aan ahayn lafahooda kasoo hahay cadow macnaha shisheeya oo fa yastabiixa markaa uu banaysto baydatahum waxa gacantooda ku jira yani waxay haystaan oo xiliyo xoolo ay ka naxaan uu markaa uu banaysto wa ina rabbii rabbigay qaala wuxuu yidhi codsigaa markaan ilaahay u gudisay buu alla wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow idaa qadaytu haddaan xukmiyo qada-an xugum fa inahu laa yuraddu lama celiyo go-aan haddaan gaadho go-aankayga nina kama hor imaan karo ma diiri karo wa inii aniguna cadaytuka waxaan ku siiyey acdaytuka waxaan ku siiyey liummatika ummadaada waxaan kuu siiyey allaa uhlikahum inaanan ku baabi'inin bisanatin caama abaar wada gaadha abaar wada gaadho wada camilta inaanu ku halaagin waan ku siiyey waan kaa aqbalay way taas wa anlaa usallia inaana ku sallidinna waan kaa yeelay calayhim dushooda caduwan cadow inaanan ku sallidin oo min siwaa anfusim aan lafahooda ahayn oo fa markaa uu banaysto haddii lagu sallido baydatan waxa gacantooda ku jira walaw ijtamaca yani inaanan cadow shisheeye aad ku sallidinna waan kaa aqbalay walaw ijtamaca haba isugu tageen calayhim dushooda man ummadaha biaqfaarihaa dhulka cirbiyadiisa iyo jihooyinkiisa jooga haba isugu tageen xataa hadday isugu tagaan oo isu kaashadaan ummadaha dhulka oo dhan degan cirbiyadiisa iyo dhinacyadiisa degan inaanan cadow ka xoog badan oon iyaga ahayn ku sallidin ballan baan kaaga qaatay xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado bacduhum qaarkood yuhliku mid baabi'inaya bacdan qaarka kale ilaa iyagu waa iska baabiyaan oo wayafdi mid qafaasho bacdum qaarkood bacdan qaarka kale uu ka qafaasho ilaa iyagoo ishalaagaan oo isbaabiyaan oo iyagu isqafaashaan oo islaayaan rawahu waxaa wariyay xadiidka albarqaniyu ayaa wariyey fii saxiixihi xadiidku waa saxiix wuxuu nabigu sal lay slam xadiis ku tilmaamaya arrimo dhowr ah oo kulligood cilmulgeyb wada ah wax soo socdo dib ka imaan doonaan isagii xadiiska ka dambeeyaba ta koobaad nabigu wuxuu leeyahy salawatullhi wasalaamu calayhi dhulkaa la iisoo duubay zawaliy alarda zawa bimacnaa damma wa jamaca wey dhulkuu iisoo kulmiyeyo iisoo uruuriyey ilaa aan dhulkii o dhan wada arkay dhulkii o dhan aan wada arkay markaasaa waxaan arkay buu nabigu uri sal lay wasalam qaybaha bari ee dhulka iyo qaybihiisa galbeed labadaba waan arkay maxaa laga wadaa dhulkaa la iisoo uruuriyey waxaa laga wadaa in daahirka loo daayo fiican saa in loo daayo maxaa yeele ilahi subxaana watacaala kuma adka inuu nebigiisa dhulka usoo ururiyo usoo koobo oo hortiisa la wada keeno dhulkao dhan oo uu daalacdo ilahay kuma adka subxaana watacaala saa in loo daayaa marka fiican ayib ummadayda marka mulkigeedi iyo boqortooyadeedu waxay gaadhi buu nebigu sal lay wasalam in alle intii lasoo la iisoo tuugaye lay tusay ayuu boqortooyadeedu gaadhi doontaa arrinkaasi waa dhacayo boqortooyada muslimiinta iyo dhulkay qabsadeen wuxuu u badnaa bari iyo galbeed koonfur islaamku aada uma soo gaadhin yani waqooyina islaamku aada uma gaadhin laakiin labadaa uu nabigu tilmaamay buu islaamku u ufiday maxaa yeelay xagga galbeedna islaamku waa ka gaadhay ilaa afraad faransa yani faransa siiraheedu tegay intuu gudbay bortugiiska iyo macnaa isdayn iyo dhulkan oo dhan intuu qabsaday yaa waxaa laga soo dabaalay faransiiska buurihiisa waaweyn macnaha waxa wey oo xuduudda kala leeyahay meeshaas ayaa islaamka laga soo dabaalay halkaasaa laga soo celiyay xagga dhankaas ka gaadhay oo badweyn badduu tilaabay dhankan kale iyo barigana islaamku wuxuu gaadhay ilaa hindiyuu gaadhay ilaa hindiya afghanistan dha yani waxa wey ruushka dawladiisa macnaha bakistan iyo kuwaasoo dhan islaamku waa gaadhay xagga halkaana waa tegay samarqanda iyo bukhaara iyo waa meeshii raggii cajiibka ka yimaadeen labadaa dhinac marka islaamku u siday xagga laakiin koonfurta oo afrikaanku u badnaayeen islaamku m in badan ma soo geli xagga oo yurub u badnayd oo yurubtaa galbeedana islaamku aada uma gaacay marka waa markhaati fur nabiga salawatullhi wasalaamu caleyh hadalkan markuu sheegayo intaasoo dhan ma dhicin sidii uu sheegay u dhacday nabigu salawatulli waslamu aleyh saas maana labadaas qaybood buu islaamku ku fiday waxaa kaloo laysiyey buu nabigu uri sal alay wasalam labada kayd ee waaweynna waa laysiyey macnaha labada dawladood markaa adduunka u waaweynaa kaydadka u yaalana waa laysiiyey oo labadaa kayd baa midna cad yahay midna cas yahay midka axmarka ah wuxuu ka wadaa waa kaydkii ay lahaayeen boqortooyadii ama imbaraatoriyadii rom oo dahab baa u badnaa kaydkooda dahabkana axmar baa lagu tilmaama qoladan furus oo dawladii labaad ee labada dawladood adduunka markaa ugu waaweynaa ka midana ayadana kaydkooda waxaa u badnaa fidada oo iyadana waxaa la yidhahda abyad baa la dhahaa way caddahay kana waa casiya marka labada qoloba kaydasta u yaalee dahab iyo fidaba isugu jira iyo jawaahirta ilaahay baa isiiyey buu nabigu leh salawatulli waslamu caleyh macnaha xilligiisii lama siinin ummadiisaa la siin doonaa wixii ummadiisa la siiyena waa la siiyey nabiga salawatulli waslamu caleyh xilligii cumar bay dhacday marka cumar bin khadaab radi allahu canhu maxaa yeelay abubakar xilligii yaraayo dawladda u hayey wuxuu ku mashquulsanaa xuruubu ridda dadkii islaamka ka laabtay dagaaladoodii iyo dadkii islaamka sidii loogu soo dabaali lahaa iyo mashaakishii gudaha ee nebiga markuu geeriyoodaba curatay ee bilaabatay siduu u damin lahaa buu abubakar ku mashquulsana markuu jabhadii gudaha ka soo faaruqay ayuu abubakar geeriyooday oo uu doonaya inuu ku duulo furus iyo ruum hawshii marka waxaa la wareegay abubakar cumar baa la wareegay cumar markuu la wareegayba hawshaasuu bilaabay marka xilligii cumar baa labada dawladoodba la qabtay oo furusna la qabtay ruumna la qabtay furkiyada waagaasa laga wada takhalusay taqriiban laakiin ruum baa wax ka laabnaayeenoo magaalooyin waaweyn iyagoo ka dhiman yihiin buu cumar radi allahu canhu geeriyooday saasay macana marka kaydadkaa waaweynna waa la siiyey buu nabigu uri salawatullahi wasalaamu caleyh siduu u sheegay u dhacday ayib ta kaleete ee nabigu sheegay salawatullahi waslamu aleyh xadiisku sheegay waxa weeye waxaa ilaaha weydiistay buu nabigu yihi arrimo dhowr ah ta koowaadi waxa weeye ummadda inaan lagu halaagin oo lagu baabi'inin kulligeed abaaro wada gaadha samada abaar abaarta la yidhahda abaaraha iyo yani nabadguurka iyo waxaasaa la yidhahdaa abaar wada gaadho waxba ka tegin taa nabiga waa laga yaaa ficlan caalam islaami oo dhan inay abaar wada gaadho muslimiinta abaar ay ka jirto ama musiibo kulligood cirib jirto waxba ka tegin ma dhacay ummadihii horaasaa ilahay ku halaagi jiray subxana wa tacaala laakiin ummaddan dembi walbay gasho in kulligeed la cirib jiraayaa waxaan dhacay ilahay baa uga naxariistay subxaana wa tacala oo codsigaa nabiga salawatullai wasalaamu caleyh ka aqbalay salabaadee nabigu ilaahay weydiistay waxa weeye ilaahay inuusan ku sallidin cadow ka xoog badan oo shisheeye ah oon iyaga ahayn oon iyaga ahayn macnaa waxa weeye lafahooda inuusan isku sallidinna xataa u weydiiste waa laga diiday taas ayaga may waa la isku sallid oo iyagu way isbaatin oo iyagu way istari oo iyagu macnaa waxa weya way is laakiin cadow shisheeye ah yuu ilahay ka ballan qaaday subxana wa tacala ayib cadowgaa shisheeye oo haddii lagu sallido muxuu samaynaya waxa gacanteeda ku jira o dhan buu qaadanaya baydada waxaa la yidhahdaa asalkeeda birta madaxa laga gashado ee macnaha sida gaashaanka oo kale ah yani koobiyad biraada la yidhahdaa baydada waxaa laga wadaa halkan maa fii xawsatin waxa gacantooda ku jiray haystaan oo hile iyo xolaba leh ayuu markaa banaysan oo ka qaadanaya macnaha uu ka xoog badnaana uu ka adkaan ma dhacayso taasi ma dhacayso taasi marka nabiga salawatulli waslamu aleyh labadaa codsiya xadiidku sheegay markii ilaah weydiista ilahi wuxuu ku yidhi subxaana watacaala maxamedow haddaan arrin guddoomiyo guddoonkaygaasi cidina kama hor imaan karto waa kow ummadaada waxaan siiyey oo kuu siiyo on kaa ogolaaday inaanan abaar wada gaadha ku baabi'inin ta labaadna inaanan cadow shisheeye aad ku salinin oo waxaa gacantooda ku jira ka qaata xataa haddii adduunka oo dhan isugu wada sabo oo gaaloo dhan isu kaasho oo macnaha la wadaago oo laysu hiiliyo bulshooyinka kaloo dhan hadday isu hiliyaan marnaba inaysan qabsanin oysan ka adkaaninna ballan baan kaaga qaaday laakiin ma saasa maya shardi bay ku xidhanta shardigay ku xidhantaha waxa weeye intaynan ayagu isbaabi'inin wey oynan ayagu is-adoonsanin isqafaalanin haddii iyagu ay isqafaashaan oo iyagu islaayaan oo iyagu isbaabi'iyaan cadawgii shisheeyaha waa lagu sali intay laakiin iyagu ay walaala yihiin oo iyagu isku duuban yihiin oo iyagu macnaha ay wada jiraan oo iyagu ay wada nool yihiin oo ay dhinac kasoo wada jeedaan oo iyaga dhexdooda ayna dhibaato iyo dagaalla ka jirin intaas ilahi subxana watacaala ballan buu ka qaaday cadow shisheeya inuusan ku keenay marka waa ballanqaad shardi ku xidhan wey kaa hore oo inaan abaaro lagu baabi'inaynina waa ballanqaad mutlaka oo shardi ku xidhnayn laakiin ka dambe shardigu ku xidhay cadow inaan lagu sallidayn waxay ku xidhan tahay inaan iyagu isbaabi'inin hadday iyagu isbaabiyaan oo islaayaan cadawgu sheeyaa marka waa meel olwa waa ilahi subxana watacala ma celinayo marka markaas maana waa laysku edin waa midda hadda taale xadiidku marka jawaab wuxuu u yahay haddii nabiga loo ballan qaaday salawatullai waslamu caleyh inaan cadaw lagu salidin caalamulislaami maxaa loo gumaystay qaar badanna hadda maxaa loo gumaysanaya muslimiin fara badanna maxaa qoorta looga saaray gaalada adduunka haddaan gaalaaba macnaa waxa wey yani say doontaba ilaahi subxaana watacaala baa u taliye laakiin waxa weeyaan waxoogaa awoodaya toban isdiday taasay jawaab u tahayo ilaahay gaalo subxaana watacaala wuxuu ku saliday dadka markii muslimiintii la rabay meesha ay ka baxeen oo iyagii iscuneen gobol gobol iyo degme degme iyo wadan wadan iyo dawlad dawlad iyo qabiil qabiil iyo markii eber laysaga dhigay koox koox iyo ilaahay soo fasaxay subxaana watacaala gaaladii soo fasaxay markaasi waxay doontayen xoolahay qaadan haweenkay yani waa khayraadkay qaadan say doontay ka yeeli maana wax saas wey xadiidku marka arrimahaasuu tilmaamaya wali muslim can hawbana radi allahu canhu ana rasula lahi sal ly sl rasuulku qaala wuxuu uhi ina allaha alle zawaa ilaahay wuxuu iisoo duubay li aniga alarda dhulku iisoo uruuriyey fara-aytu waxaan arkay mashaariqaha qaybaha bari iyo wa maqaaribaha dhulka qaybihiisa galbeed baan arkay wa ina ummatii ummadaydana sayabluqu wuu gaadhi mulkuha boqortooyadeedu maa zuwiya li wixii la iisoo duubay oo minha dhulka ka mid a ah ayuu gaadhi doona wa ucdiitu waxaa laysiiyey alkanzayn labadii kayd ee waaweynaabaa laysiiyey alaxmara kii casaa kii guduudnaa waa dahabka oo reer rum baa markaa laga wadaa wal iyo kii cadaa oo kisra baa laga wadaa yani boqortooyadii reer furus waana waana waana fidada wa inii anigu sa'altu rabbii rabbiga waxaan weydiistay liummatii ummadayda waxaan u weydiiyey anlaa yuhlikaha inuusan ku baabi'inin bisanatin abaar bicaamatin oo wada gaadha waanlaa yusalita inuusan ku sallidin calayhim dushooda caduwan cadow oo min siwaa anfusihim aan lafadooda ahayn cadow shisheeye awey ah oo fayastabiixa markaa uu banaysto baydatahum waxa gacantooda ku jira wax xoole iyo xili iyo hantiba ay ka naxaan uu markaa banaysto qaato macna waina rabbii rabbigeyna qaala wuxuu yihi ya muxamedu muxamedow idaa qadaytu haddaan xugmiyo qadaan xugam xugum fa inahu laa yuraddu lama celiyo cidina ma diidi karto kama hortegi karto wa inii anugu acaytuka waan ku siiyey liummatika ummadaada waxaan kuu siiyey oo ku ogolaadon kaa aqbalay anlaa uhlikaum inaanan baabi'inin bisanatin caamatin abaar wada gaadha wa anlaa usallita calayhim inaanan ku salinin caduwan cadowgaasoo min siwaa anfusihim lafahooda kasoo hahay yani lafahooda aan ahay cadow dhexdooda awaadhici wey macna cadow dhexdooda awaadhici fayastabiixa markaa uu banaysto cadowgaasi baydatahum waxay haystaan walow ijtamaca baydada macnaha mucdamkana waa la yidhahdaa intooda badan uu banaysto walow ijtamaca haba isugu tago calayhim dushooda ha isu kaashado man ummadaha biaqbaarihaa dhulka dhinacyihiisa joogaay dhulka dhinacyihiisa iyo cirsihiisa iyo dhinacyadiisa ummadaha degan haba isu kaashadeen macnaha la dagaalkooda iyo yani jabintooda xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado waan kaa aqbalay arrinkaas ilaa intee baad ilahu iga aqbashay sideedaba ma si buuxdaa la iga aqbalay mia shardiga kuxirda mee shardiga kuxirda xataa yakuuna ilaa uu ka ahaado bacdum qaarkood yuhliku mid halaagaya bacdan qaarka kale oo wayasbi mid adoonsanaya bacd qafaalanaya bacduhum qaarkood bacdan qaarka kale uu qafaasho rawahu waxaa wariya xadiidka albarqani ayaa fi saxiixihi ku wariyey waa xadiis saxiixa wey wazaada wuxuu ziyaadiyey barqani xadiidka wuxuu ku ziyaadiyey alfaad kale wainamaa akhaafu waan cabsan buu nabi uri sal lay slam calaa ummatii ummadayda waxaan uga cabsanayaa uun al madaxda almudiliina ee dadka luminaya hogaamiyeyaasha luminaya dadka un baan ummadan uga cabsan buu nabi uga baqi waidaa waqaca hadduu dhaco asayfu seeftu hadday dhacdana oo ummadan dhexdeeda seef iyo dagaal ka dhex bilowdana lam yurfac la qaadi maayo ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaaro weligii dagaalkaasi waa jiraya marba haddii dagaal ummadda dhexeeda muslimiinta dhexdooda ka bilowda walaa taquumu saacatu saacaduna ma qumayso ma istaagayso oo ma imaanayso xataa yalxaqa ilaa ay ku darmadaan uu ku darmado xayun qabiil oo min ummatii ummadayda kamidi bilmushrikiina gaalada ilaa uu ku darmado ilaa qabiil ummadda ka midna gaaladaba uu ku darmado qiyaamo istaagi mayso waxataa tucbada ilaa waxataa yacbudade yacbuda maydin qore tacbud ha waxataa tacbuda ilaa ay ka caabudo si-aamun kooxo oo min ummatii ummadayda ka mid a alawsaana sanamyada ilaa ay ka caabudaan ummaddan kooxo ka midna ilaa ay sanamyadii dib ugu laabtaan qiyaamadu istaagi mayso nabig salawatulli waslamu caleyh wa inahu sayakuunu waxa ahaan doona buu nabigu yihi sal la alay waslam fii ummatii ummadayda dhexeeda waxaa imaan doona oo kasoo bixi doona kadaabuuna beenaalayaal alaauuna oo soddon ah kulluhum dhammaantoodna yazcumu uu sheeganayo annahu isagu nebiyun inuu nebi yahay toddobaatan beenaale oo nin walba sheeganaya inuu nebi yahay ayaa imaan doona waxaan ujeeda soddon ah soddon beenaale oo nin walba leeyahay anaa nebi ah ayaa ummadda dhexeeda kasoo bixi doona wa ana aniguna buu le salawaatullai wasalaamu caleyh khatamu nabiyiin nebiyadii anaa soo aftiray anaa nebi gabagabeeyey wax nebi iga dhabay ma jiro laa nebiya nebi ma jiro bacdi aniga gadaashayda bu nebi uri salawatulli waslamu caleyh walaa tazaalu ma ka zuulays daa'ifatun koox oo min ummatii ummadayda ka midi cala alxaqi inay xaqa ku suganta mansuuratan xaal ay mid loo gargaaray laa yaduruhum xaal uusan dhibaynin man khadalahum ciddii garabkooda ka baxdo hiiladooda ka tagtay xataa yatiya ilaa uu ka yimaado amrullahi ilahay amarkiisa tabaaraka watacaala ilaa amarki ilahay ka yimaado kooxdaasi iyaga gacan sarey ninkii macnaha waxa weeyaan hagradana waa yeelkii dhowr arrimood oo kaleu nabigu ku daray salawatullah wasalamu aleyh xadiidka hore xadiidkana waa xadiid saxiixa oo macnaha waxa weyaan xaakim iyo dahabi iyo sheekh naasirdiin albani iyo kulli waa saxiixiyaan xadiidkan kasiisa dambe ummadayda waxaa nabigu uga cabsan buu yihi salawatullahi wasalaamu caleyhi hogaamiyayaasha luminay aimada waxa weye waa madaxda iyo culimada xunxun labada qolaa laga wadaa waa labada qole e hadday hagaagaanna ummaddu hagaagi hadday xumaadaanna ummaddu xumaan wey maana saas wey qolyahaasaan markay uga casub buu nabigu uri salawatullah waslamu aleyh ficlan waa dhacday wax yar kadibba madaxdiina waa fasaaday oo madaxdii qumanada la yaqaanay ee diinta ku dhaqmaysay ma aha culimadiina waxay noqdeen un kuwo madaxdaa daba jooga oo waxay macnaha waxa weeyaan doonaan uu iyagu ay ka dhamaystaan sharcigii ilahay ka tegay ayay noqdeen macnaha marka kuwaasaan ummadda uga cabsan buu nabi salawatullahi waslamu caleyh hadda labada ummadda halaagaysana waa kuwaas waa madaxdaa reer galbeedka ku xidhan ee jaamacaadkooda kasoo qalibsadiyey ee kasoo cabay barkadahooda kasoo biyo madaxdaa iyo culimada xunxunka ahee suufiyada hormuudka ay tahay kuwaa way kuwa ummadda kharibahay saas way macana wuxuu nabigu yuri salawatullahi waslamu caleyh oo iyadana uu sheegay yani haddii ay ummadan seeftu dhexeeda ka bilaabato dhammaan mayso seeftaasi ilaa qiyaamadu ka dhimaa ka kacdo wuxuu ka waxaa laga wadaa nebiga xilligiisii salawatullahi waslamu aleyh wax muslimiin oo islaaya ma jirin noloshiisi xilligii abibakarna wax ummad muslimiin oo islaaya ma jiraan xilligii cumar radia allahu canhuna wax islaaya ma jiro xilligii cusmaan ibni cafaaba waxaa bilaabatay fitanka iyo dagaalada muslimiinta dhexdooda ka bilowday ko waxay ka tidhi dilkii cusmaan nabigaana sii tilmaamay salawatullah wasalaamu caleyh cumar inuu yahay albaabka ku gudban fitankaa waa kii weydiin jiray ee dhihi jiray nebigo albaabka miyaa la jebin doonaa yani miyaa la jebin doonaa mise waa la furi doonaa saxaabigu weydiinaya dib dambe usoo laaban maayo yani cumar mar alla markuu geeriyooday fitan baa bilowday oo kowna waxay ka bilowdeen nimankii khawaarijta ahaa iyo nimankii shiicada la yidhaha labadaa qolaa bilaabay shiicadu waa nimankii dilay cumaan ibn cafaan radi allahu canhu cumaan dilkiisii waxaa ka bilowday muslimiintu inay qaybsameen dagaalkii halkaa ka bilowday ilaa qiyaami saaca waa soconay muslimiin isleynahaya waa u xagga hadduu ka istaago xagguu ka bilaaba xagga hadduu ka istaagana xagga kaleu ka bilaaba waxunbaa hardamahayo yani fooda iskula jira sheegada u dhacday salawatullahi wasalaamu caleyh cumaan dilkiisii dagaalkii ka bilowday oo muslimiinta dhexooda ka dhacay baa ilaa yawmina hada taagan mar ha qaboobo haddana dib ha u bilowdo saacaddu sidoo kale ma istaagayso ilaa ummadan kooxo kamid ah qabiil kamida ah, ilaa ay gaalada ku darmadaan gaalada ku darmadaan maxaa laga wadaa laba macnoba waa suurtagal intay guuraan bayba gaalada la degi sida hadda dad badan ay macnaha yurub ugu sii hijroonahayaan oo ay wadamadii gaalada deegaanka uga dhiganayaan deegaan ahaan haddaad kula degto faqad laxiqta bilmushrikiin gaalaad ku darmata waa kow midda labaadna waxa weeye haddaad xataa ka fog tahay mabda-iyanna aada kula mabda alla waafaqsan tahay ood xumaantooda raalli ka tahayna iyadana waad ku darmatay marka labada macnaba waa soo gelayaan taasi ilaa ay dhacdo qiyaamada ma istaagin kooxo ummadayda kamida ilaa ay sanamyada dib u caabudaanna yani waxa weeyaan qiyaamada ma istaagin sanam la istaajiye ninna u sujuudi maayo nina salaad u tukan maayo laakiin waxaa laga wadaa wax walba oo ilaahay kayrkii ah oo xaddiisa la tilaabiya wax loo raadsado xuquuqda ilahay la siiyo qubuurta iyo amwaada iyo awliyada iyo kuwa wey ummado dhan ilaa xagga ay u gudoomaan qiyaamada istaagi wuxuu nabigu sheegay salawatullahi wasalaamu calayh ummadayda waxaa kasoo bixi doona soddon nin oo beenaalayaal ah oo mid walba uu sheeganayo inuu nebi yahay rag badan baa soo baxay waqtigii nabiga salawatullahi waslamu caleyh xilligii saxaabadana rag badan baa soo baxay nebinimo sheeganay waxaa kamid ah musaylimat lkadaab oo yamaamo kasoo baxay dhulkan hadda ardu najdin ayuu kasoo baxay nebinimuu sheegay xilligii saxaabada la dilay aswad lcansi ninkii laodhan jiray baa kamid mid ahaa oo xilligii abubakr sidiiq radi allahu canhu isagana nebinimo sheegay ulayxat ibnu quwaylidin asadi baa ka a ninka la yidhahdo sajaac ibnu tamiim baa ka a oo ree bani tamiim isagana yani raggaasoo dhan iyo sidoo kaleeta nin yihahda mukhtaar ibni abi cubaydin asaqafi oo xilligii khalaafadii cabdullahi ibnu zubayr ayuu kuufo qabsaday isagoo markaa yani xambaarsan magaca aalu baan uhiilinaya aalu beytkii baa la dulmiyey wuxuu kusoo galay oo kusoo caanbaxay xusein ibnu cali nabiga salawatulli wasalaamu aleyh wiilku awga u ahaa qoladii dishay waa in laga carfoodo aalubeytka waa in loo nusreeyo reerkii nebigaa dulman qaraabadiisiibaa dulman dadkii markaasaa la garab booday cawaamtu mana waa dad iska dhib jamaahiirtu waxma kala fiirsadaan waa la garabooday cabaar markuu qoladii laayay kuufana uu si fiican gacanta ugu dhigay ayuu marka nebinimo sheegay jibriil baaba ii yimaadib sidaydaba oo waxbaaba la ii sheegaaba saas marka ninkaasa ka mid ah. rag badan oo noocaasaa jira marka nebigu soddon inay yihiin salawatullai waslamu caleyh buu sheegay haddana markii taariikhda dib loo raaco ilaa yawmina hada dadka nebinimada sheegtay waa ka badan yihiin soddon nebiguna soddon buu ku sheegay salawatullah waslamu caleyh waxaa la odhan baa laleeyahay dadka soo caan baxay baa soddon ah dadka awoodda yeeshay ee xoogga yeeshay ee atbaacda yeeshay ee la raacay ee dadaba galeen ee soo caan baxay ayaa macnaha soddon ah laakiin inta kaleeto lamaba koobi karaba inta nebinimo sheegana imaad imisaa duurka ku jirta oo ku haysa xadaanii qalbi can rabbi qalbigaygaa ii waramay oo rabbigay iiga waramay waxyaalaha layaab kale bay ka mid suufiyada qaar ka mid a ah waxay leeyihiin nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyhi ilaahay wuxuu kaga qaatay waxyiga can waasita jibriil baa udhexeeyey anugu laakiin toos baan ilahay waxyiga uga qaata oo qalbigaygaaba ilahay iiga warama waa wey maana istafti qalbaka walow aftaaka lmuftuun bay dhahan qalbigaaga wax weydii oo qalbigaa mukaashafaad waa lahahda rumaysa mukaashafaad ruuxa waxbaa laga faydiyo waxbaa ufaydi oo waxbaada iskusi oo waxbuu arki o waxaadan garanay wa saasoo kaleeta maan marka way ka badan yihiin laakiin inta soo canbaxay wey nebigu salawatulli waslamu aleyh marka arrintaasu soo aftaray oo wuxuu yihi nebina anaa ugu dambeeya anaa khatimay nebiyadii nebi iga dambeeyana ma jira bu nabigu ui salawatulli waslamu aleyh markaasaa nebigu salawatulli waslamu aleyh wuxuu tilmaamay ummadda waxaa ka mid ahaan doonta koox waxaa jirta xaqa ku taagnaan doono ilaahayna la jiri doono la garab taagnaan doono ninkii hagrado oo u hilin waayena aan dhib uusan u geysanayn waxba uusan ka gelin maxay ilahay baa la jirta nimankaasi waxay jiri doonaan ilaa amarka ilahay uu ka yimaado yani koox ummadda ka mid oo toosan marna la waayi maayo oo la yidhahdo adaaif almansuura nimanka la yidhahdo qoladaasi weligood way jirayaan ilaa qiyaamada saacad saacadda qiyaamadeeda agteeda laga gaaro oo xataa yaatiya amrullahi waxaa laga wadaa marka nabiyullaahi ciisa calayhi salaam uu soo baxo kadib oo ilaahay uu damco marka adduunka inuu gabagabeeyo yaa waxaa imaan doonta dabayl dabayshaasaa marka wixii muslimiin ee mu'miniin oo nool iyo nafta ka qaadi doonta nafta markay ka qaado dhulka waxaa kusoo hari doona intii ugu shar badnayd gaalo ubaa isugu soo hari wax islaamana markaa iyo muslima ma joogay markaasaa qiyaamada ku dhici doonta dadka qiyaamada ku duldhici doonta waa kuwa ilaa dabayshaas laga gaadho dad xaqa ku toosan la waayi maayo mana xataa yatiya amrullah manaa waxa wey aakhirka saacadda agteeda ilaa laga gaadho man kuwaas yay marka daaif almansura maxay tahay daaif almansura muxadiiintu waxay leeyihiin bukhaari iyo imaam axmed iyo keyrkood waxay leyihin waa ahlulxadiidka ahlulxadiid in lam yakuna ahli lxadiid fala acrifhum haddayna ahlulxadiidka ahayn iyo dadka xadiidka ku dhaqmaan anigumaba garanay leeyihi saasay u badan yihin laakiin ahlulxadiidka waxaa laga wadaa lagama wado dadka mutakhasisiinta ku ah cilmu lxadiid oo markaasi waxaa ka baxaya fuqahadii iyo culimadii tafsiirka iyo ummadda inteedii kale oo dhan iyo yaa ka baxaya macnaha khaaska ah ee istilaaxa muxadisiinta loo yaqaana ee ragga ku takhasusay xadiidka ah saa lagama wado ee waxaa laga wadaa sida ay leeyihiin imaamu nawowi iyo keyrkii iyo sheekh ibnu cusaymiin iyo waxaa laga wadaa dadka xadiidka ku camalfala kitaabka ilaahay iyo sunada nabiga sal lay slam ku camalfala wabitaali marka ugu horeya waxaa soo gelaya culimada xadiidka ku taqasu fuqahadii baa soo gelaysa culimadii tafsiirkaa soo gelaysa waxaa soo gelaysa ummadda cubaadeedii cibaadadaysanaysa baa soo gelaysa mujaahidiintii baa soo gelaya ilaa aakhiri marba haddii kitaabka alle iyo sunada ay ku dhaqmayaan way soo gelayaan daaifa almansuura saasa macnaa waxa weeyaan in loo camimo ayaa fiican ahlulxadiidkana dadka xadiidka ku dhaqmaa la yidhahdaa taasuska keliya lagama wado mana haddii saa la yidhahda marka iyaga kow ah hormuud bay iyagu noqonayaan ragga xadiiska nabiga ku takhasusay salawatullah waslamu aleyh iyagu hormuud bay noqonayaan ummadda inteeda kalena sabc wey maana waa raacsan tahay saas wazaada wuxuu ziyaadiyey wainamaa akaafu waan cabsani calaa ummatii ummadayda waxaan uga cabsanaya al madaxda almudiliina ee luminaya culimada xunxun iyo madaxda xunxunka ah yani cumar ibn khataab radi allahu canhu ayaa wuxuu yihi islaamka waxaa dumiya zallat lcaalim wa jidaalu lmunaafiq bilkitaab wa xukmu laimati lmudiliin yani nin caalim ah simbiraxo khalad u galay iyo dood munaafiq aftahan ah doodiisa iyo madaxda khaldan ee diinta garab marsan saddexdaasa islaamka dunya ayuu yii xadiis macnaha ayaa kusay waidaa waqaca hadduu dhaco calayhim ummadda dusheeda assayfu seef hadduu ku duldhacana oo seefi bilaabatana dagaal hadduu bilowdaa laga wadaayo lam yurfac la qaadi maayo dagaalka iyo seefta ilaa yawmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaado walaa taquumu saacatu saacaduna qumi mayso xataa yalxaqa ilaa ay kaga darmadaan oo ka haleelaan xayun qabiil oo min ummati ummadayda ka ah bilmushrikiina gaalada xayiga lagama wado hal qabiile eh, waa jinsi waay yani dad badan baa laga wadaa wa xataa tacbuda ilaa ay ka caabudaan siaamun kooxo oo min ummatii ummadayda ka mid a alawsaana ilahay keyrkii ilahay ka caabudaan soo nas ma aha marka ummadda qaar ka mid a inay ilaahay keyrkii caabudi doonaan soo kuma cadda ummaddani waa macsuumo oo shirki maba geli karto xagey ka timid marka ma jirto wey jahli unbaa keenay wa inahu sayakuunu waxaa ahaan doona fii ummatii ummadayda dhexeeda kadaabuuna beenaalayaal alaauuna oo soddon ah kulluhum dhammaantoodna yazcumu uu sheeganayo anahu nabiyun inuu nebi yahay wa ana aniguna khaatamu nabiyiin nebiyadaan ugu dambeeya laa nabiya nebi bacdi gadaasheeda ma ahan nebiga dambeeya ma jiro oo ciisa bna maryam soo kama dambeeya nabiga salawatullahi waslamu caleyh ciisa soo degi maayo ila nabiga inoo sheegay salawatulli waslamu aley akhiru inuu nabiyullahi ciisa soo degi doono dajaal jiri doono nebiga soo kama dambeeyo maya kama dambeeyo maxaa yeelay soo saaridda nabiyullaahi ciisa way ka horeysay nabigeena salawatullhi wasalaamu caleyhi nebinimadiisaa ka horreysay laakiin soo degitaanka uu soo degaya xataa sharcigii nebi maxamed buu dhulka ku maamuliyo sharcigiisa ku maamuli maayo marnaba injiil ku maamuli maayo siduu nabigeenu sheegay salawatullah waslamu caleyh xataa imaamka muslimiinta sujinayay ayagu ka mid yahy diinta uu ku maamulayayo waa diintii marka nabigeena sal alay wasalam marka kama dambeeyo wuu ka horreeyey maana saas walaa tazaalu ka zuuli mayso daa'ifatun koox oo min ummatii ummadayda ka mid ah cala alxaqi xaqa isdushiisa ka zuuli maayaan mansuuratan xaal ay tahay mid loo kaalmeeyo mansuuratun eh yani haddaad xaalayso mansuuratan xaal ay tahay mid lala jiro ilaahay xaggiisa looga hiiliyey laa yaduruhum ma dhibayo man khadalahum ciddii hagrata ciddii aan u hiilinin aan garab istaaginin dhib ugeysama maxaa ilahay baaba garab taagan muxuu ku bal cid kale maxay ku balaya xataa yaatiya ilaa uu ka yimaado amrullah ilahay amir arrinkiisu ilah uu ka yimaado aakhiru zamaanka xilliga dabayshu imaanaysa ee muslimiinta wixii ka hadhay ay nafta ka qaadayso ilaah laga gaadho tabaaraka wa yani waxa weye yani kooxda ay yihiinna waa cala alxaqi xaqa dushiisa ka zuuli maayaan mansuuratan xaal ay tahay mid loo kaalmay mansuuratun dheh yani haddaad xaaliso mansuuratan xaal ay tahay mid lala jiro ilaahay xaggiisa looga heeliyey laa yaduruhum ma dhibayo man khadalahum ciddii hagarata ciddii aan u hiilininoo aan garab istaaginin dhib ugeysama maxaa ilahay baaba garab taagan muxuu ku bal cid kale maxay ku balaya xataa yatiya ilaa uu ka yimaado amrullah ilahay amir arrinkiisu ilaa uu ka yimaado aakhiru zamaanka xilliga dabayshu imaanaysa ee muslimiinta wixii ka haray ay nafta ka qaadaysa ilaa laga gaadho tabaaraka wa tacaala yani waxa weye yani kooxda ay yihiinna waa taa aan sheegnay waxaa xadiista nabiga kusoo aroray salawatulli waslamu aleyh oo xadiis saxiixa ah inuu nabigu yihi wahum bisham sham bay joogaan nimankaas sham macnaha waxa wey waa dhulka filistiin iyo suuriya iyo urdun iyo dhulkaa wey meeshaasuu nabigu ku sheegay sal alay aslam laakiin waxaa laleeyahay kama dhalanaysa halkaa inay ku egyihin adduunka o dhan bay joogi karaan ee waxa uun la doonahayaa uun in uu kitaabka iyo sunnada uu dhaqankoodu yahay intaa haddii la helo khalas meel kasta ma fiihi masaa'il laakiin halkaa inay u badnaan doonaan ayuu xadiidka nabigu tilmaamaya salawatullah waslamu caleyh wa ficlan ficlan taariikhda islaamka marka dib loo raacay ardu shaam waxay ahaan jirtay furinta ay muslimiintu dhufayska kaga jiraan oo weligeed dagaal lagama dhimaanin yani dadka mujaahidiinta ah halkaasay ku jiri jireen maxaa yeelay dagaaladii iyagiiyo dhex maray xuruub saliibiya dagaalada la magac baxaya dheer ilaa sagaal qarni iyo ka badan socday ee muslimiinta iyo ummadaha reer galbeedka dhex maray dagaaladaasi ardu shaam macnaha fiidaheeday ka dhacdeen ragga marka yani waxa weeyaan meeshaasaa culaysku saarnaayo ummaddu isugu tagtay oo culayska la isugu geeyey sidii loo difaaci lahaa macnaha xadiidka waxaa kaloo kusoo aroortay daaifa almansuura inay macnaha daaifadaasi tahay daaifa muqaatila daaifa dagaalamaysa laa tazaalu daaifatu min ummati tuqaatil inay dagaalamayso kama zuulayso halkaa marka waxaa laga garanayaa inay sifaadkeeda ugu awleysan inay kamid tahay alqitaal inay macnaha gaalada la dagaalamaya fiihi masaail baabkan masaail dhowraa kujira alula masalada koobaad tafsiru aayat nisa aayatu nisa oo la fasiro soo marnay athaaniyatu masalada labaad tafsiru aayat lmaa aayadda suuratulmaaida kusoo arortoo la fasiray athaalithatu aayadda masalada saddexaad ah, tafsiiru aayat lkahfi aayada suurada kahfi kusoo arortay alraabicatu masalada afraad wahiya ahamuha masaaishan iyadaa ugu muhiimsane maa macna aliimaani biljibti waaaquut jibtiga iyo daaquutka soo baranay rumayntooda macnaheedu maxay tahay yuuminuuna biljibti waaaquut maxaa laga raba rumaynayan maxaa laga wada hal huwa macnahaasi ma waxa weeyaan ictiqaadu qalbin qalbigay ka ictiqaadinayaan oo jibtigii iyo daaquudkii bay qalbiga ka rumaynayaan way qalbiga gelinayaan aw amase huwa kaas muwaafaqatu asxaabiha jibtiga iyo daaquudka dadkiisaoo la waafaqa miyaa laga wadaa maca bugdiha iyadoo jibtiga iyo daaquudka weliba la necebya wa macrifati butlaaniha inay baatil tahayna la garanayo laba macno kee laga wadaa ma waxaa laga wadaa qalbigay ka rumeeyeenoo qalbiga qalbigooda waxaa galay jibtiga iyo inuu xaq yahay mise waxaa laga wadaa jibtiga iyo daaquudka dadkii rumaysnaabay waafaqeen oo camal ku waafaqeen oo dhaqan ku waafaqeen ayadoo ay necab yihiin jibtiga iyo daaquudka waa necab yihiin inay baatil tahayna way garanayaan laakiin dhaqankoodii bay ku waafaqeen labadaa kee laga wada labadaba waa suurtagal labadaba waa suurtagal ka hore hadii la yidhahdo waa gaalnimo islaamkaa lagaga bixi hadday qalbiga kala jiraan hadday dhaqamada qaarkood kula waafaqaan oy ku raacaan haba karaahaysteen waxa yani jibtigai daaquudka lafahooda haba karaahaysteen qaarna gaalnimuu gaadhsiinaya qaarna waa ka sokeeya alkhaamisatu masalada shanaadi waxa weeye qawluhum odhaahda ay yidhahdeen ina alkufaara gaaladii alladiina gaaladaasoo yacrifuuna ay garanayeen kufrahum gaalnimadooda gaaladay yaqaaneen ayaa ahlulkitaab waxay yidhahdeen ahdaa bay yidhahdeen waa kuwo ka toosan sabiilan xagga jidka min almuminiina muminiintay ka toosan war gaalnimadooda waaba taqaanaane oo waa reer qureysheede oo idinkama qarsoone see bay nebi maxamed salawatulli wasalaamu caleyhi iyo muminiinta la socda uga hagaagsan yihin uga toosan yihin asaadisatu masalada lixaadi waxa weeye hiya almaqsuudu bitarjama tarjamada baabkan iyadaa loola jeedaa maxay tahay ana hada arinkaa laabudda waxaa laga maarmaan ah an yuujada in la helo fi hadihi lummati ummadda dhexda in laga helo laabudda maaran oo laga maarmo an yuujada fi hadihi lummati ummadda dhexeeda in laga helo maarin laga maarmaayo xaasilun ma ah saas maana yani ummadan dhexeeda waa laga heli kamaa taqarara sidii ku sugnaadayba fi xadiidi abi sadi abi saciid abi saciid somal xadiidkii abi saciid ee latatabicunnaha sidii ku sugnaadayba ummadanna wixii hore wixii ay kuwaas kufican way ku kici macnaha asaabicatu mas'alada toddobaad atasriixu caddayn wey biwuquucihaa dhicitaankeeda la caddeeyo inay dhacdayba in la caddeeyo oo aawey acni waxaan ka wadaa buu leeyahay waxaa dhacay cibaadat alawthan sanabyadoo la caabudo fii hadihi lummati ummadda dhexeeda ayay arrintaasi dhacday fii jumuucin kooxa dhexdood bay ka dhacday kaiiratin oo fara badan dad badan ayay ka dhacday arrintaas maxaa yeelay ummadda inta hadda hagaagsan iyo inta qubuuro un kusii jeeda oo xagga loo diray iyo inta makhluuq u yeedhanaysa iyo inta awliye u yeedhanaysa ma agarahum aada bay u fara badan yihin macana ahaaminatu masalada sideedaad waxa wey alcajab alcujaab yani yaabka aadka u yaab badan oo muxuu yahay khuruuju man cid inuu soo baxo yaddaci sheeganaya annubuwata nebinimo sheeganayo mithlu lmukhtaar mukhtaar ibn abi cubayd oo kaleete maca takalumihi isagoo weliba ku hadlaya bishahaadatayn ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu ana muxamadan rasul isagoo ku hayay ayuu haddana macnaa waxa weya maratay nebinimo sheegan iyo wa tasriixihi cadayntiisa uu caddeeyey biannahu min hadihi lumma isagoo haddana cadaynaya oo ku dhawaaqaya inuu ummadan ka mid yahay saa isagoo leh ayuu haddana nebinimo sheegay soo wax la yaable maaha ummaddii nebi maxamed ma ihi ma nebi maxamed salawatulli waslamu aleyh umadiisii baan ka mid ahay buu leeyay haddana nebi baa lahay buu leeyay oo nebi marka lasoo diraa ummad cusub baa bilaabatee maxay tahay adiga hadalkaaga iska hor imaanaya sida masalan waxa weye ninka la yidhahdo qadiyaaniyada ninkii asaasay oo kale axmed hulaam mirza yaani nebinimuu sheegay haddana ummaddaan ka midnahay bay leeyihin masaajid baa u dhisan saasoo kale wax la yaab wa ana hada rasuula waxaa kaloo uu cadaynaya watasriixi isagoo weliba cadaynaya bianahu isagu min hadihi ummati ummadan inuu kamid yahay wa ana rasuula rasuulkuna xaqun inuu yahay buu cadaynaya wa ana alqur'aana qur-aankuna xaqun inuu yahay buu cadaynaya intaasuna isagoo cadaynaya haddana inuu nebinimo sheegtaayo waa wax lala yaabo aada loola yaabo wey wa fiihi waxaa ku sugan ana muxammadan baabka waxaa ku sugan macnaha oo faa-ide ah ana muxammadan maxamed khatamu nabiyiin inuu nabiyada ilahay ugu dambeeyo wamaca haadaa iyadoo weliba saa ay tahay oo uu saa u cadeeyey nebigu sal lay slam ayaa yusadaqu waa la rumaysanay fii hada arrinkaasaa laga rumaysan kullihi dhammaanti ninkaa nebinimo sheegtay baa laga rumaysan maca tabaadi lwaadix iska hor imaad cad isagoo hadalkiisi iyo mawqifkiisa uku ku jiro isagoo hadalkiisa isburinayo oo si cad uu isu hardinayo ayaa haddana dad baa raacsan oo daba joogo oo nebinimo buu haystaba oo hadalkiisa isburinaya muxuu yahay ummadii nebi maxamed baan ahay iyo haddana nebi baan ahay waa gaaf iyo kala dheeri wey isma qabanayso kala dhaa wax isqabanaya maaha isagoo saa isaga hor imaanaya ayaa haddana waxa weye dad baa daba joogo yani rumaysan inuu nebi yahay hadalkiisii baana iska hor imaanaya waqad kharaja wuu soo baxay almukhtaaru mukhtaar ibn abi cubayd wuxuu soo baxay fi aakhiri casri saxaaba saxaabada casrigeedii aakhirkeedii buu soo baxay yani saxaabada xilligeedii ay noolaayeen rag yar iyadoo ka nool watabicahu waxaana raacay fi'aamun dad badan siaamun kooxo ayaa raacay kaiiratun oo fara badan waxaa lagu raacay wax kale ma ahayn wuxuu muujistay ahlubeytka ahlubeytkii nabiga salawatulli wasalaamu calayhi inuu xaqoodii u dooday oo xaqooda soo dhicinayo intaasaa lagu raacay ataasicatu midda sagaalaadi waxa weeye albishaaratu bishaaro oo laysugu bishaaraya biana alxaqa xaqii laa yazuulu inuusan baaba-ayni bilkuliyati si dhamaystiran si buuxda xaqu u baabii maayo yani waxoogaa naqsi waa gaadhaya dharbaaxa waa ku dhacaysa hoosu dhac waa ku imaanaya laakiin xaqu inuu baaba oo dhulka laga waayo wax xaqa wataay waa waxaan dhacayni kamaa zaala suu baaba-ay oo kale fiimaa mada waagii tegey waagii tegay oo macnaha yahuud intaan nabiga lasoo diray salawatulli wasalaamu caleyh mar buu xaqu dhulka ka dhamaaday oo wax baatil wata mooyaane wax kale la waayey wax kaleba adduunka uusan joogin sidii horay u dhacday oo kale hadda dhici mayso laabudda dad xaq wata mar walba waa la helaya ama ha yaraadeen ama ha badnaadeen bal iska badaaya laa tazaalu ka zuuli mayso caleyhi xaqa dushiisa daa'ifatun kooxi marna ka zuuli mayso koox xaq haysata marna la waayi maayo alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weeye alaayat alcudmaa aayadda weynanka badan calaamada weyn oo maxay tahay calaamadaas anahu amar ya shanigu wuxuu anahum iyagu dhe maca qil daa'ifadaa loo gargaarayahay ee ilaahay la jiro maca qilatin iyagoo yar laa yaduruhum haddana ma dhibayo man khadalahum ninkii hagrado oo garabkooda ka baxa walaa man khaalafahum iyo ninkii garab maratoon ninkii khilaafa iyo ninkii hagradoon uhelini midna waxba ku tari waxba dhiba ugeysan maayo ayagoo haddana tiradooda iyo cadadkoodu yar yihiin soo wax lala yaabo maa waa calaamo iyo astaan weyn wey tiradoodu waa kooban tahay haddana adduunkao dhan hadduu dhinac ka noqdo wax dhiba ugeysan maayo ninkii wixiisa ka ceshado udiidaayo wax dhiba ugeysan maayo ninkii khilaafoo garab maray wax dhiba ugeysan maayo oo xagee ku tiirsan yihi ilahay baa kutirsanay subxana watacala awooddaa nin kutirsan iyuu ubaahan yahay saas alxaadiyata cashrata masalada ko tobnaadi waxa weye ana dalika sharda shardigaa isaga ah oo inaysan zuulaynin oo kooxdaan la waayeynin ah ilaa qiyaami saaca saacaddu intay ka istaagaysa macnaa saacadda agteeda wey saacadda agteeda marka la gaadho dabayshaasaa nafta ka qaadi doonta dadka ugu xunxun baa soo hadhay athaaniyata cashrata talabiya tobnaadi waxa weeye maa fiihi maa fiihina maaha fiihina hadduu idin qoray biiya fiihi ku qoran maa fiihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku jira oo min alaayaati alcadiimati aayadaha waaweyn ah astaamo waaweyn iyo calaamado waaweyn ayaa ku jira xadiidka macnaha minhaa maxaa ka mid ah yani mucjizooyinkii nabigaa ku jiro mucjizooyin weyn baa xadiidka lagu sheegay waa kuwan minha waxaa ka mid a mucjizooyinka ikhbaaruhu warankiisa nabigu u waramay salawatullahi wasalaamu calayh biana allaha alle zawaa inuu usoo duubay lahu isaga almashaariqa qaybaha bari walmaqaariba iyo qaybaha galbeed ee dhulka ka mid wa ahbara nebigu wuu sheegay bimacnaa dalika arrinkaa macnihiisa ayuu sheegay fa waqaca wuu dhacay arrinkii kama ahbara siduu u sheegay u dhacay bikhilaafi januubi washimaal ka gedisanse dhanka koonfureed iyo dhanka waqooyi oo dhankaa islaamku aada uguma fidin labada dhinacee nebigu sheegay buu islaamku aada ugu fiday wa ikhbaaru sheegitaankiisa ayaa ka mid a biannahu nebiga ucdiya in la siiyey alkanzayni labadii kayd kayd ee waaweynaa kaydkii reer furus labadii dawladood kaydkoodii furus iyo ruum wa ikhbaaruhu sheegitaankiisa ayaa ka mida nebigu uu sheegay biijaabati dacwati baryadiisa in laga aqbalay liummati ummadiisa uu duceeyey filisnatayni labadii arrimood een soo marnay oo maxay ahayen waxay ahaayeen haddayna iyagu islaynin inuusan cadow shisheeye ah dhib gaadhsiin iyo in abaar wada gaadho wada baabiiso ilahay usan ku saladayni subxana watacala wa ihbaaruhu sheegitaankiisa biannahu ayaa ka mid a ah, biannahu nabiga sal ly slam munica in loo diiday athaalisatu midii saddexaad ta saddexaad oo loo diiday maxay ahayd anlaa yajcala ba'sahum baynahum inaan dhexdooda ilaahay uusan baas dhigin saas wey ayb wa ihbaaruhu sheegitaankiisa ayaa ku ayaa ka mid a ah waxyaalaha calaamooyinkii astaamaha waaweyn waxaa ka mid a ah. wa ihbaaruhu sheegitaankiisa ayaa ka mid a nebigu uu sheegay biwuquuci sayfi seef iyo dagaalku inuu dhici doono wa annahu seefkuna laa yurfacu inaan la qaadanin la kor yeelin idaa waqaca markuu dhaco weligii inuu jiri doono o ummaddan islayn doontana wuu sheegay oo hadduu nebigu sheegay way banaan tahay miya miyay banaan tahay maya looma sheegayo macnaa waxa ikhbaar can ilwaaqic dhahay wax dhici doono uu nebigu ka warramaye inay banaan tahay lagama qaadanayo saas wa minhaa waxaa ka mid a ah ikhbaaruhu nebiga warankiisa uu ka warramay sheegidda uu sheegay biduhuuri lmutanabbi'iin nimo nebinimo sheeganaya inay soo bixi doonaan fii hadihi lummati ummadan dhexdeeda rag badan baa soo baxay wa ikhbaaruhu sheegitaankiisa ayuu wa minhaa waxaa ka mid a aayadaha ikhbaaruhu nabiga sheegitaankiisa uu sheegay bibaqaa'i aa'ifati lmansuura kooxda loo hiilin ee loo gargaarayaay inay weligeed jiri doonto nabigu sheegay salawatullah waslamu caleyh waa dadka diinta ilahay ku toosan kitaabka alle iyo sunna nabi salawatullahi waslamu caleyh wa kullu hada intaasoo dhan waqaca waa dhacay kamaa ahbara siduu nebigu usheegay bay udhacday dhacday salawatullahi waslamu caleyh hadda oon ka joogno yani kun iyo dhowr boqol oo qarni aan ka joogno nebiga salawatullahi waslamu aleyh hijradiisii oo sanaan ka wada haddana markii axdaadta dib loo raad qaado mid walba sidii nebigu usheegay bay udhacday dhacday salawatullahi waslamu aleyh saxaabadu hayb ahaan bay u rumeeyeen laakiin innaga waaqic dhacay aan yaan u rumaynaynaayo wax taariikhdiisa la wada ogyahay wey macana sidaas weyaan maca ana kulli waaxidatin ayadoo haddana mid walba oo minhuma minha minhaa qora maca ana kulla waaxidatin ayadoo haddana mid walba oo minhaa arrimaha lasoo sheegay ka midi abcadu maa yakuun waxa abcad maa yakuun uu yahay wax ahaada ka ugu fog filcuquuli cuquusha dhexdeeda cuquusha wax dhaca oo caqli gala ka ugu fog isagoo ah ayaa haddana shay walba sidii nabigu uu sheegay ugu dhacay salawatulli waslamu caleyh saas man wax walba waa dhulkiibaa lasoo duubay caqliga aan qeybka rumaysanayn hadalka rabiga rumaysana diida soo ma furs iyo ruum baan qabsanayaa waa muslim hadda meeshan joogo daciif ahoo madaxa lagaga taagan yaho hadda yidhaahda kaydadka waaweyn iyo bangiyada waaweyn ee maraykanka iyo ruushka ayaa la isiiyey caqli muu rumay wuu diiday haddana waa dhacday waxaa kamid a ah masalan yani waxaa layga aqbalay arrimaha uu sheegay nabigu sal ly slam ilahay inuu ka aqbalay seeftan ummadda ka dhex bilaabatay weligeed dhaman mayso waa wax hariiba haddana waxa wey waa dhaca kulli mid walba saa mid walba iyadoo caqliga aada iyo aad caqligu laga yaabo inuu tufayo oo diidi lahaa lawlaa warankaa nabigu uu warramay haddayna jiri lahayn caqligu diidi laha ayaa haddana sidii uu nabigu usheegay mid walba udhacday dhacday salawatullah waslamu caleyh athaalithata casharata ta saddex iyo tobnaadi waxa weeye xasru lkhawfi cabsida oo lagu koobo calaa ummatii ummadiisa uu cabsanayo yani xasru lkhawfi cabsida oo lagu koobo calaa ummatii ummaddiisa dusheeda lagu koobo min alaimati aimadana uuga cabsanayo almudiliina ee luminaya cabsida uu ummadda uu u cabsanayo nebigu dusheeda oo lagu koobo um, yani madaxda baadiyeynahayo oo keliya madaxdaa unbaa ummadda baadiyeynteeda iyo dhibkeedu uu ku jiraa ayagu hadday hagaagaan waa la hagaagi saas wey saas daraaddeed imaam axmed ayaa wuxuu yidhi haddii ilaahay hal baryo oo uu isiiyo laga aqbalay madaxdaan ugu ducayn lahaa guud haddii la yidhahda hal duco oo laga aqbali baa jirta qabcan wuxuun ilaahay weydiiso ilahay waxaan weydiisan lahaa buui madaxdaynu noo hagaajiyo maxaa yeelay hagaagay iyagu hagaagaan baa ummadda inteeda kale hagaagaysa fasaadka iyagu fasaadaanna ummadda inteeda kale fasaaday intaasa hadda la dhawaaqaya oo culimo dhawaaqaysa oo dad mutacalimiina dhawaaqayaan oo ducaa dhawaaqaysa oo laleeya war ummadda sida ha loo dhaamo haddana madaxdaas fasaadsan ubay wadala fasaadsanta wax wax qaban ma jiro saas man halkaasay ka xuntahay araabicatu cashrata afar tobnaad waxa weeye atanbiihu baraarujin calaa macnaa cibaadati lawthaan sanamyada awhaantoo la caabudo macnaheedoo laisku baraarujiyo oo maxay tahay raacid la raaco dhaqmid lagu dhaqmo yani dabagal la dabagalo yeerasho loo yeedho waxaasoo dhan waa cibaadadooda sujuudda iyo rukuucda keliyayso cibaadadoodu ma aha hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslm ala nabiyina mxamedi wala alih wsabi walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh